qaala alimaamu nasai caleyh raxmatullah akhbarana qutayba bn saciid bn jamiil bn ariif albaqlaani wa iqat wa moxamed bn mansuur aljawaaz almaki wa wallafdu lahu can sufyaan ibn cuyayna weeyaan can ziyaad ibn cilaaqa ziyaad ibn cilaaqa waa iqaة rumiya bالnas qaala samictu almuqira bn shucba ayaan ka maqlay radia اllahu tacala an ardah yaqul isagoo ayaan ka maqlay qaama الnabiyu nabigeenna ayaa istaagay sala allahu calayhi waaalihi wasalam qiyaamuleylkii xataa tawaramat ilaa ay ka bararto qadamaahu labadiisa gomadood qiila waxaa loo yidhi nabigeena lagu yihi sal slm faqad afar allahu allaweyne wuxuu ku dhaafe ku dhaafay laka adiga maa ayuu ku dhaafay dembi maa ayuu ku dhaafay shay taqadama oo min dembika dembigaada wamaa taahara wixii dibmaray ee maxaa isu dhibaysa ayaa meesha ku jirta qaala kadib nabigan wuxuu yihi sala allahu calayhi waali wasalam afalaa akuunu miyaanan ahaanaynin cabdan adoon shakuuran shukri badana ah miyaanan ahaanaynin saas ayuu nabigeenna yidhi sala allahu calayhi waali wasalam marka nabigeenna calayhi salaatu wasalaam inuu ku dadaali jiray inuu muddo dheer taagnaado welibana uu dhihi jiray addoon alla ku shukriyi maan noqonaynin ayaa xadiidka laga qaadanaa weeyaan xadiidku lix bn cali fallaas kaana ayaa mxuu aha ku qoran nuskhata qaarkeed laakiin ninkaa la yihahdo صaalح bn mihraan الshaybani mowlaahum waa iqaة zaahid qaala wuxuu yidhi xadaana waxaa noo warram an nucmaan ibnu cabdisalaam ataymi waa iqaة caabid faqiih can sufyaan athawri waa imaamkii can caasim ibni kulayb aljarmi wa saduuq rumiya bilirjaac can abihi abiis waa kulayb bni shihaab aljarmi waa saduuq can abi hurayrata ayuu ka wariyey radia allahu tacala anhu arda qal wuxu abi hurayra kaana wuxuu ahday rasul rasulka al sal slm yusallii mid tukada xataa taslaca ilaa ay ka jeexjeexanta yacnii tatashaqaq qadamaahu labadiis gomadood ayuu nabigeena taagnaan jiray sala allahu calayhi waali waslm labada xadiido markaan soo marnay oo u dambeeyey baabkii hore waxay caddaynayaan nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam juhdiga iyo dadaalka uu bixinay intuu la ekaa iyo intaasna wuxuu u samayna ay tahay inuu noqdo cabda min cibaad illaahi shaakiriin weliba shukri badana inuu ahaado ayuu nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam eh, u yeelaayey calayhi salaatu wasalaam annagana inaan ku dayano oon muddabadan taagnaan haddii xataa intaas ay gomdaha ka barbaradaan aanan taagnaan karin amay ka jexjeexmaan inaan in un badan aan taagnaano oon alla subxaanahu wa tacaala aan barino allana eh, u cibaadaysano leylkii ayaa adi axaadiista laga qaadanaa weyaan kayfa yafcalu siduu yeelayaa ida اftataxa hadduu furfurto asalaata salaada qaa'iman xaal uu ya mid taagan qofka muxuu samaynayaa xaaladda rukuucda ma isagoo taagan ayuu rukuucayaa mise intuu fadhiisto ayuu rukuucayaa xaaladda ayada ayuu baabkan u baab yahay wa dikru ikhtilaafi الnaaqiliina iyo kuwa ka soo raray khilaafka ay iskhilaafeen sheegitaan la sheego can caaishata ay ka soo naqliyeen fii dalika arrinkaas baabka wuxuu ka warrami doonaa in sha allahu tabaaraka wa tacala axaadiis badanna way ku imaanaysaa arrin ah haddii salaadda aad ku gashaa taagni rukuucda ma taagnidaas ayaad ku wadaysaa oo nabigeena sala allahu calay wasalam markuu salaadda taagni ku gala sunnada ah rukuucdana taagni miyuu ku wadi jiray oo isagoo taagan ayuu rukuuc jiray hadduu nabigeena salى allahu calayh waali wasalam isagoo fadhiyo salaada u xirtana rukuucda ma fadhiga isagoo fadhiya iyuu rukuuc jiray mise wuu u istaagi jiray arinka ikhtilaafka oo umuna caaisha radia allahu tacala an ardaaha in laga soo naqlina ama laisku khilaafay naaqiliinta isku khilaafeen waa arrinka isaga labada xadiidoo u horeyso baabka waa noo imaan doonaan waxay ka hadlayaan in salaada nabigeena salى allahu عalayه waali waslm ay iskhilaafin oo hadduu ku bilaabo taagnina rukuucdana taagnida uu ku wadi jiray hadduu fadhi ku bilaabona rukuucdana fadhigaas uu kusii wadi jiray oo wax ikhtilaaf ayna jirin ayay labada xadiio ay sheegayaan saddex xadiid oo ku xigtana waxay sheegayaan in nabigeena sal allahu calayh waali wasalam fadhi uu ku tukan jiray kadibna markii afartan ama soddon aayadood ay qirada ugu dhimanta uu nabigeena sal اlahu alay waslm istaagi jiray kadibna isagoo taagan ayuu ka rakuuci jiray halka iyada saddexda xadiioo muxuu ahaa dambana sidaasay sheegayaan oo baabka ka mid a ah. sidaasay sheegayaan waxaa weeyaan baabka xadiidka u dambeeyo oo todobaadna amaba lixaadna wuxuu sheegayaa in nabigeena salى اllahu alayhi waali wasalam sagaal noqotaya iyo todoba noqotaya markuu tukado uu caadi isagoo taagan tukada tukado iyo taagnidiba ay taagni ay muxuu ahaa tahay oo fadhi aan loo fadhiisanin ama fadhi aan looga soo kicin kadibna uu muxuu ahaa laba ragca oo fadhi uu ku wada tuku tukada uu la imaan jiray intaba marka umuna caaisha radi allahu taala ardaha ayaa inteeda badan riwaadii ay isugu khilaafeen oo dhowrkaas qaybood ay usoo wariyeen arrinkaana haba yaraatay axaadiista sixadooda wax ay ka dhibaysa ama ay u keenaysa lama arko waxaa xaaladda noqonaysa marka ilay xaadiada iyo arinta ay xiliyo kala duwan dhacday xiliyada qaar nabigeena salى allahu عalيه waslm inuu taagnidaas wax ku dhamaysan jiray oo markuu istaag salaada ku galo kadibna rukuucdana taagnidaas uu kasii wado inuu saas ku dhamaysan jiray mararka qaarna fadhi intuu salaad ku galo fadhigaas uu ku wada dhamaysan jiray marna intuu fadhi ku bilaabo kadibna markay soddon ama afartan aayadood ay u dhiman tahay inuu istaagi jiray oo kadibna markuu akhriyay soddonka ama afartankaas uu rukuuc jiray soo ma garan marka tan oo todobada ama sagaalka markuu tukado oo witrkuu la imaada kadibna labada gadaalka keenayna ayadna sidaasoo kale inay aalad xaalad kale ahayd marka xawaadista iyo wakhtiyada ay dhaceen ay kala duwneyd unbaa lagu xambaaraya wax kale oo ishkaal ama culaysa oo meesha ku jira lama arka weyaan waaya marka axaadiista noo imaan doonta intaas bay ku dul wareegayaan markuu imaamka leeyahay hebel ayaa khilaafay oo sidaa yidhi ama fulaan khulaasada iyo duduubka waa inta iyada marka wax badanoon dul istaagayna ma jiri doonaan duduubkeeda halkaas ayaan ku keenay amaba nuxurkeeda halkaas intaad aan sheegnay weyaan in kale ma aha waaya xadiidka kun lix boqol iyo lix iyo afartanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaamu النasي alي mat abarna qtayb bn saciid bn jamiil bn طariif albaqlani wa iqa habt qala xadaثna xamaad bn zayd bn dirham aljahdami wa iqaة habt xujaة imaam can budayl ibn maysarة alcuqayli albصri wa iqa وأyوب بن أbي تميمة السkhtiyاني wa ثiqة xujaة فقيه can cabd للhi بن الشhقيq الcuqayli wa ثiqaة fiihi naصb inuu cidaa iyo cadaawad alubeytka u yaro qabay ayaa lagu yaro sheegaa waayahay cabdالlahi بن الشhقيq weyaan oocayli can caaishata wuxuu ka hor um lmuminiin radia allahu taala ardaa qal waxay ti umuna caaisha kaana wuxuu ahaaday hadduu marka ahaan lahaa shiica hadduu ahaan lahaa caaisha may wax ka horin lahaa haka yaabin haba ka yaabin marka nasbiga lagu sheega waa in yar oo waa leexasho yaro xaqi ay lahaayeen sidii ay ahayd aad u gaarsiinayn ahlu beytka nabigeena sala allahu alayh wali slam waa intaa in kale ma aha qaalat waxay tihi umuna caaisha kaana wuxuu ahday rasul rasulka sal slam yusalli mid tukada leylan habeen awiilan ee aad u dheer faida salla hadduu tukada qaa'iman taagni uu ku tukada rakaca wuu rukuuci jiray qaa'iman isagoo taagan ayuu rukuuci jiray waidaa salla hadduu tukada qaacidan isagoo fadhiyana rakaca qaacidan isagoo fadhiyo ayuu rukuuci jiray warkaas waa cadii marka salaad sidii lagu bilaabay ay ku dhammaanaysaa nabigeen hadduu taagni ku bilaabo rukuucdeedana taagnidaas ku wada jiray hadduu fadhi ku bilaabana fadhigada fadhiga rukuucda isagoo fadhiya ayuu rukuuci jiray warkaas waa warcad xadiidku lix boqol iyo toddoba-iyo afartanaad waa xadiid saxiixasna qaala alimamu nasri cali amtul akhbarna cabda ibnu cabdiraxiim almarwasi nazilu dimishq ree marwas maru ahlu marw weeyaan laakiin eh, markii dambe wuxuu degnaan jiray dimashq saduuq weeyaan qaala anba'ana wakiic ibnu jarax aru'aasi alkuufi waa imaamkii qaala xadaثani yaziid ibnu ibraahim atusturi bita tusturi waa iqatu habt qaala xadaثani yaziid ibnu ibraahim cafwan eh, can ibnu siriin waa moxamed ibnu siriin waa imaamkii eh, xujada ahaa oo habtiga ahaa can cabdillahi bn shaqiiq alcuqayli waaiqatu fiihi nasb can caaishata wuxuu ka hor umni muminiin radia allahu tacala ardaha qaalat waxay tiri umuna caaisha kaana wuxuu ahaaday rasul rasulka al sl sl yusalimi tukada qaa'iman isagoo taagan wa qaacidan isagoo fadhi ayuu tukan jiray faida ftataxa salaad salaad hadduu ku furfurta qaa'iman xaalu mid taagan rakaca qaa'iman isagoo taagan ayuu rukuuci jiray waida اftataxa salaa salaaddu ku fuurtay qaacidan xaal iyo mid fadhiya rakaca qaacidan isagoo fadhiya ayuu nabigan rukuc jiray sala اllahu calayhi waaalihi wasalam marka warkaa waa war cad oo ah salaadda sidii uu ku bilaabay ayuu ku rukuc jiray hadduu fadhi ku bilaabo fadhigaas ayuu ku rukucaya hadduu taagni ku bilaabona taagnidaas ayuu ku rukucaya nabigeena sala allah alay slam marka waa labad xadiid oo koobaad oo caddaynaysa wax isbedel ah oo dhaca ah inayna jirin oo sidii salaadda lagu bilaabay lagu wadi taagniyaa lagu bilaabay taagniyaa lagu dhammayni oo rukuucdii waxaa lagu bilaabay fadhi fadhi ayaa rukuucda lugoodiiyo lagu dhammayni labadaa ka baxnay waxaan gelaynaa marka qaybta saddexda xadii ee isdaba taallay oo ka dugnayd xadiidku lix boqol iyo siddeed iyo afartan waa xadiis saxiixa qala alimaamu nasfi alay amat la akbarna maxamed ibn salamata almuraadi wa iqatun tabtun qala xaddatana ibnu qaasim wa cabdiraxman ibn qasim wa iqatun faqiih can malik ibn abd alhijra waa imaamkii qaala xaddaanii cabdullah ibnu yaziida cabdullah ibnu yaziid almakhzuumi almuqri alacwar almadani wa iqa wa salim ibn abi umaya waa iqatu tabtun yursil labana nin waxay ka wariyeen can abi salamata bn cabdiraxmaan ayay ka wariyeen can caaishata ayuu ka wariyey radia allahu tacala ardaha ana nabiya nabigana sal slm kana nabigan waxaa yusallii mid tukada wa huwa walaal huwana jaalisun uu fadhiya ayuu tukan jiray fayaqra uu akhrin jiray wahuwa jaalisun isagoo fadhiyo faidaa baqiya hadduu ka soo haro min qiraati qiradiisa qadra maa shay qadarkii yakuunu ahaada alaaثiina soddon aw arbaciina ama afartan aayatan aayad ah qaama wuu istaagay jir nabigana sal slm faqara wuxuu aqrin jiray wahuwa qaa'iman isagoo taagana iyuu aqrin jiray soddonka ama afartanka harsanayd uma kadib rakac wuu rukuuc jiray uma kadibna sajada wuu sujuudi jiray uma intaa kadibna yafcalu wuxuu samayn jiray fi rakcati aaniyati rakcada labaadna mila daalika sidaas oo kale ayuu samayn jiray sal allahu alayh waali waslm fadhi ayuu ku bilaabaya salaadii wuxuu ku gebagabaynayaa taagni oo rukuucdeedii markuu gala isagoo taagan oo weliba qur-aan soddon ama afartan ayadood akhriya ayuu nabigeenna samayn jiray xaaladii hore xaalada ahayd tanna waa xaalad iyo wakhti kale sidaa weeyaan xadiid lix boqol iyo sagaal iyo afartanaad waa xadiid saxiixa qaala alimamu nasi cali amtula akhbarna isxaaq ibn ibrahim alxandali waa iqatun habtun imaamun xuja ibn rahwe weeyaan qaala ambana ciisa ibn yunis ibnu abi isxaaq isabiic waa iqa qaala xadaana hishaam ibnu curwa waa iqatun faqiih can abihi abi scuud curwa ibnu zubayr waa iqatu faqiih habt weyaan can caaishata wuxuu ka wariyay radi allahu taala adaha ummuminiin asidiqa binti sidiq qaalat waxay tihi maa raaytu maanan arkin rasul rasulka sal slm jaalisan maa raaytu maanan arkin rasul rasulka sal slm salla isagoo tukaday jaalisan xal mid fadhiyo xataa dakhala ilaa uu ka gala fi sinni da ilaa uu ka gala da ilaa uu cunays da-aad imaaday qofku markuu yar yahay ma dareemayo laakiin markay da soo gasha hawl culusa imaani fakaana wuxuu nabigana sal slam yusalli tukada wahuwa jaalisun isagoo fadhiyay yaqra'u weliba qur-aanku akhrinaya taagnidii xudayfe berigii noo imaan doonta insha allahu tabaaraka wa uu baqara iyo nisa iyo ali cimraan isu daba dhigay sidaasoo kale wuu akhrinaya laakiin wuxuu ku akhrinayaa isagoo fadhiya sala allahu alayh wasalam fakaana wuxuu nabigan yusalli tukada wahuwa jaalisun isagoo fadhiya yaqra'u akhrinaya qur-aanka faida abara hadduu ka soo haro min asuura suurada alaaثuuna soddon aw arbacuuna aayatan ama afartan aayadood qaamuu istaagaya nabigeena fuq ayuu leeyahay faqara biha faqara u akrinaya biha iyada soddonkaas amaba afartankaas ayadood ayuu taagnadaas ku akrinaya uma kadibna rakaca wuu rukuucay nabigeena sala allahu alay waslem xadiidkii labaadna waa kaas waa isku macno xadiidku lix boqol iyo kontonaad waa xadiid saxiixa qala imam nas abarna ziyad ibn ayub wa xaafid qala xadana ibn culaya wa ismaciil ibn culaya wa tabtun xaafid qala xadaana alwaliid ibnu abi hishaam almadani waa saduuq can abi bakr ibn xamd ibn camr ibn xasm wa iqatu caabid can camra binti cabdiraxmaan iqa can caaishata waxay ka warisay radia allahu tacala an allaha um muminiin waraxma jamiica aruwaat qaalat waxay tihi ummuna caaisha kaana wuxuu ahday rasul rasulka sal slm yaqra'u mid akhriya wahuwa qaacidun walaal huwa isaga qaacidun uu fadhiyo ayuu akhrin jiray waa qiradii lagu akhrinayay qiyaamuleylka ayuu isagoo fadhiyo akrinay sal allahu calayhi waalihi wasalam faida araada hadduu doon an rakaca inuu rukuuca qaama nabigan uu istaagi jiray qadra maa muddo qadarkeed oo yaqra u akhriya insaanun qof u akhriya arbaciina aayatan afartan ayadood ayuu nabigeenna taagnaan jiray sala allah ala slm intuusan e, rukuucin ka hore saddexdan xadiid marka inuu fadhi nabigeena calayhi salaatu wasalaam salaada ku galo muddo dheerna qiradii wado markii inuu rukuuca u damca uu soo reebto afartan amaba soddon ayadood soddonka ayadood taagni uu ku akriyo kadibna halkaas uu ka ruku ku rukuuc ayuu nabigeena samayn jiray waa marka ikhtilaafka uu sheegayey alimaam annasaa-i caleyh raxmat ullah oo inaad intaba inaad jirto inaad barata uu u keena xadيث kun لح بqل ko iyo kontonaad waa xadيث صحيixa qala imam النسي عليه رحمة الله أخبرna cمر بن علي الفلاس wa ثiqة xاaفظ عن عبدالأعلى عبدالأعلى بن عبدالأعلى الصنعاني wa ثiقة qala xadaثna هiشhام بن حسان القردوسي wa ثiqة min أثبت الناس في بن سيrين عن حسن بن حسن بن أبي الحسن البصري wa ثiqة إmام xuja waa ninkaa taqaaneen عن سعد بن هiشhام بن cاamر المdني wa ثiقة qala wuxuu yihi qadimtu الmadينةa magaalada madiina ayaan soo galay fadahaltu calىa caaishata umuna caaisha ayaan usoo galay radia allahu canha ardaaha qaalat waxay tihi inta uu soo maray waad ogeydeen inta waasitada uu soo maray dadku soo kaxaystay iyo xaaladood garanaysaan iyo ninka uu yihi ku dhaartay wallahi waad ii geyni uu ku yidhi qaalat waxay tihi man anta keed ahayd adiga qultu waxaan idhi ana aniga sacad ibnu hishaam ibnu caamir ayaan ahay qaalat waxay tihi raxima allahu abaak aabbaha allah naxariisto nin fiican ayuu ahaa waa tii aan soo marnay qultu waxaan idhi akhbirinii iga waran hooyoy can salaati rasuuli lahi sal allahu alay slam rasuulka alle salaadiisa iga waran waa tii ay ku tihi qaalat waxay tihi ina rasul rasulka al sal slm kaana wuxuu ahaa wa kaana wuxuu ahaa yani saas ayuu ahaa oo saasuu ahaa oo saasuu ahaa yani u sheekaysay xaalada nabigana ugu waranta ala sl slam qultu waxaan idhi ajal waa nacam yani saxwa nacam saxwa qaalat waxay tihi ina rasul sl sl kana waaa rasuulkeena yusalii ma tukada bileyl habeenka salaat alcashaa'i salaada casha ayuu tukan jiray uma intaa kadibna yawi wuxuu u dulmi jiray ilaa iraahi iraashkiisu u dulmi jiray fa yanaamu markaasuu saxan jir nabigeena sala allahu alayh wasalam fa idaa kaana hadduu ahaada jawfu leyli habeenka uurkiisa iyo gudihiisa qaama nabigu istaagi jira ilaa xaajatihi xaajadiisa u aadi jiray yani masquul ayuu doonan jiray sal allahu alay wasalam wa ilaa tahuurihi iyo ahaar qaadashadiisa weysadiisa haddii uu qabaystirna u qabayskiisa fatawadaa markaasuu nabigu weyse qaadan jiray uma kadib dakhala masjid ayuu geli jiray fa wuxuu tukan jiray amaani rakcaat masjidka laga ka allah kee wayaan xagee waa masjidkaas masjid nabowi miya mise waa ma gurigiisa qaybta ku tukanay labada waa suuragal laakiin sida raajixa oo muuqato taqaanaan xaggee wayaan waa gurigiis ilan waxaad garanaysaan axaadiistii kale oo umuna caaisha ee lagu meeshay lagu kasoo laabaysay oo markuu rukuuc sujuudi raba uu qanuufin jiray marka meesha uu ku tukanaa alasl waxaa weeya inuu gurigiisa ay haata waana sida uu nabigeena faray aana ka naqaani marka haddii la ilaaqay masjid guriga ayuu ku dhacayaa waa meeshuu ku tukanay fa yusalii amaana rakcaatin yukhayalu waxaa la malaynayaa ama liimoodsiinaya ilaya aniga annahu nabigeena sala allahu calayh wasalam yusawi inuu simi jiray baynahunna dhexdooda fi lqira'ati akhrinta baynahunna dhexdooda muxuu aha ragcaadkaas fi lqira'ati akhrinta iwa rukuuci rukuucda iwa sujuudi sujuudda intaba intuu qur-aanka akhrina iyo intuu rukuuca intuu sujuuda waa siman yihiin waa isla egyihiin waa xaaladaha qaar xaaladaha qaarmood weydeen qirada aad loo dheerayn jiray tankalusa laga dhigi jira haakada waa kala waa xaaladaha qaar uma kadibna wayutiru kadibna wuxuu witr la imaan jiray biracati hal rac ayuu la imaan jiray salى اllahu alayhi waaalihi wasalam uma kadibna yusali wuxuu tukan jira rakcatayn laba rakca wahu jaalisan isagoo fadhiyo uma kadibna yadacu wuxuu saari jiray jambahu dhinaciisa yadacu wuxuu dhigi jirin dhulka ayuu dhigi jiray jambahu dhinaciisa yani nasasho ayuu geli jiray waa marka salaada fajar ama dilacday ama dilaaci rabto farubbama waxaa dhici karta jaa inuu yimid bilaalu bilaal ibnu rabax oo muadinka nabigan u yimaada faaadanahu u ogeysay bisalaati salaada qabla an yuqfiya intuusan yara indhahaas ku yar qabanin iqfaaga waa hurdada yaroo tartiib lulmada yaroo ama qac laga yarasii tobanko shanto daqiiqa iyo tan laga yaro tuura ayaa iqfa la yihahdaa warubbamaa yuqfi warubbama waxaa dhici jirtay ama dhici kartay yuqfi inuu xogaho indhaha qayloolo iska dhah indhaha uu qac ka yara siiyo isku yara qabto warubbamaa waxaa dhici jirtay laga yaabaa shakagtu inaan shakiye akfaa miyuu hurdada yarayd oo khafiifkeed taabsaday aw lam yuqfi mise nabigeenna indhaha iskumuusan qabanin hurdada yaroo muxuu ahay aanan aad u weyneyn ayaa ikfaaga la yihahda fa akfaa ikfaa'atan qofka gundhoritaanka maarsaas waa gamay axsant allah yafta calayk taasaan raadinayo ii gambisa hay marka warubbamaa waxaa laga yaaba shakagtun shakiyey akfaa miyuu gamcay aw lam yukfi miyuusan gam'in akaas xataa yudinahu ilaa uu muxuu ahaa ka ogeysiiyo bisalaad salaada yaa ogeysiini u sheegi bilaal waa laaqimi anabana ka horgeey u kaxayni akaanat waay tilka tahay iyada salaata rasul fakaanat waxay tilka fakaanat maxaa salaataeda maa xarakada idin saar maxay tahy maxaa idin saaran sheekh salaatu ma idin saaran salaatu tamaam annaga maxaa noo saaran yaa saxan marka fakaanat waxay ahaatay tilka ta iyada salaatu rasuuli lahi sal slam maxaa saxa marka salaata mis salaatu aye abdimaadi ya waa lagoda miya aye amed ma lagodi mise waa la kordhabi ya ma lagodi ay hay fakaanat waxay tilka ayada salaatu rasuulilahi sal اllah alay slam xataa asanna ilaa uu ka weynaado oo walaxuma uu ka hilibaysto oo muxuu ahaa hilib uu fuulo fadakarat waxay sheegtay min laxmihi hilibkiisa maa shaa allahu alla weyn intuu doono xaaladihii uu soo maray iyo nabiga caatisi u ahaa iyo markii dambe sidaad hilib u fuulay qofku markuu da'diisa ay yaro kororto waad aragteeno isagoon xataa cunadiisa ay badnayn ayaa qofku markuu yaryahi moogta waxaa aad u tiro badan xarakadiisa socodkiisa iyo orodkiisa iyo wax alla koobka biyaha inu cabo markiiba laakiin ninka markuu u yaroodiyo marka u yartahay masaajidku gala wardinaya fadhigiisa ay yaraani haddii kale waxaaba laga yaaba inuu yani culays yimaado qaalat waxay tihi caaisha wa kaana abi wa kaana nebiyu wa kaana maxaa qoran meesha caawa wabaa wabaa isku yara annaga waxaa noo qoran maxaa noo qoran culamaa lai hoos dhaban soma jeedaan wa kaana nabiyu nabigan waa sal sl yusalima tukada yusalli ma binaasi alcshaa ayuu dujin jiray qiyaamuleegay ka hadlaysa marka uma intaa kadibna yawi ilaa firaashi firaashkiisa ayuu u dunmi jiray fa kaana goortu ahda jawfu leyli habeenka uurkiisa iyo gudihiisa qaamuu wuxuu istaagi jiray ilaa ahuurihi weyse qaadkiisa amaba wuxuu ku dahaar biyihii iwa ilaa xaajatihi musqushiisi iyo xaajadiisi fatawada'a u weyse qaadanayay ama u weyse qaatay uma yadulu fatawada u weyse qaadan jiray uma yadhulu wuxuu geli jiray almasjid ayuu geli jiray fa wuxuu tukan jiray sita rakcatin lix rakca yukhayalu limutina ilaya aniga anahu nabigan yusawi inuu sima baynahuna iyaga dhexdooda rakcaadkii fi qira'ati xagga qirada iyo rukuucda iyo wasujuudi ay siman yihiin waxaa suuragal ah rakcaadka rakco walba tii koobaad iyo tii u dambaysa inta udhexaysa inay rukuucdooda iyo qiradooda iyo sujuudooda sinaayeen waa ixtimaal kan kalana waxaa suuragal ah in waxaa weeyaan rukuu rukuucda iyo qirada iyo sujuuddaba ay siman yihiin inay faari waxaan sheegay faariq imala mujadan inay kala duwan yihiin mar ragcaadkii ile mogta ragcada koobaad iyo ragcada labaad haaliban hadiga nabigan wuxuu inuu ragcada koobaad ay dheerta oy rukuucda koobaad dheer tahay oy sujuudda koobaad dheer tahay soo mahin marka waxay leedahay umuna caaisha radi allahu taala ardaha intaba inay sinaayeen muxuu ahaa eh, ragcaadkii ragcada koobaad ilaa tii u dambaysa inta udhexaysa inay kulli rukuucdooda iyo qiraadooda iyo sujuuddooda sinayd oo tii koobaad qiradooda ay dheereed tii labaadna ay dheereed rukuucdeeda ay dheereed muxuu ahaa tan kale rukuucdeeda hakada dhinacaas waa suuragal waxaa kaloo suuragala in qiradii iyo rukuucda iyo sujuudiba ayna sinaayeen kulligood oo haba yaraata ay kala dheereen saas ayaa liimoodsiiyey ay leedahay o uma kadib yutiru wuxuu witir la imaan jiray birakcati hal rakca uma kadib yusalli wuxuu tukan jira rakcatayn laba rakca wahuwa jaalisan isagoo fadhiyo uma kadibna yadacu janbahu dhinaciisa wuxuu ka dhigi jiray waa salaada fajarba warubama waxaa dhici karta jaca bilaal inuu yimaado faaadanahu bisalaat salaada uu ogeysiiyo qabla an yuqfiya intuusan gam'in ka hore warubama aqfa inuu gam'ana waa dhici jirtay amaba waa suuragalay ahayd warubama waxaa dhici jirtay amaba suuragal ah shakagtu inaan shakiy akfaa ay akfaa miyuu gamay am lam ay am lam yakfi am laa miya am laa ay am lam yufi xataa yudinahu ila uu ka ogeysiye bisalaad salaada uu ka ogeysiiyo bilaal qaalat waxay tihi famaa zaalad kama ayna zuulin tilka ta iyada salaatu rasuuli lah rasuulka al salaadiis inay tahay kamaa ayna zuulin calayhi salaatu wasalaam marka nabigeenna calayhi salaa slaam xilligii uu dayaraa iyo xilligii aad weynaaday salaadiisi habkay u kala duwnayd ayay umana ishaaraysaa radia allahu tacala ardaha laakiin qiyaamuleylka sida aan isla ogsoonahay oo taqaanaan una badan axaadiis saxiixeyn ku taallo in nabigeenna calayhi salaatu wasalaam uu kow iyo toban ragca dukan jiray oo salaadiisa ayay kow iyo tobanka ragca sidaas iyada waa sida hadiga nabigeena ka naqana sal allahu alayhi waali wasalam marka anagana saas inaan samayno eh, inta badan ka hadlay hadiga nabigeena ariiqo kale way so arorta laakiin inta badan inay tahay ko iyo tobanka ragca oo weliba labalaba loo tukana labalaba loo tukana inkastoo xadiidkoona imaan doonaa oo dacfi baa lagu sheegi doonaa laakiin axaadiis kale iyo duruq kale oo xadiidka ku ansaxa ayaa jirto ayaa jirta weyaan marka in labalaba loo tukada haddii qofka uu sideed israaciyana oo saddex witr laba dhigana ayadna ishkaal weyn ayn lahayn ayadna waa tii aan soo marnay waaya baabu salaati اlqaacidi nacam labadii fajrkan ay taa laga yaabaa wallahu aclam h baabu salaati اlqaacidi laakiin kow iyo tobanka rakca oo witrka uu dambeeyo iyada hadal ma lahan waa qiyaamuleilkii witrkiisla jir ma ka soo gudubin labada ragco oo dambana waa labada ragco oo salaata alfajriga ka horreysay oo nabigeenna calayhi الsalaatu wasalaam uu ku tilmaamay khayru min addunya wamaa fiiha adduunka iyo waxa lagu adduunku dhex sugan oo dhanba waxaa ka khayr badan labada ragca calaykum الsalam waraxmat aadaanki ma dhacay mise musan dhici waxaad tukanaysaa labada ragca taxiyatulmasjidna ayadaa kuu noqoni labadiiba ayadaa qaadi ah, baaraka allah fiik muhiimadda xataa haddii aad soo gasho ood farad la gasho haddii aad soo gasho xataa farad aad gasho masjidka daaqada ay ka dhacday ah, marba haddaad tukata ama u tuka qado u farad u duka amaba mxuu ahaa sunno oo raatibo u haddii marba aad tukato taxit almasjidka meesha waa ka baxday nacam baabu salaati اlqaacidi qofka fadhiya salaadiis ayuu baabkan u baab yahay baabu salaati اlqaacidi fi الnaafilati wa dikri اlاkhtilaafi calى abi isxaaqa fi dalika baabu salaati alqaacidi qofka fadhiyo salaadiisa fi الnaafilati sunnadana ay salaada tahay ayuu baabka baabu salaatu اlqaacidi fi الnaafila qofkii sunnada salaadiisa dhexdeeda fadhiyo oo fadhi ku tukada ayuu baabkan u baab yahay iyo wadikri alikhtilaaf khilaafka sheegitaan la sheego can abi isxaaq abu isxaaq isabiici rawaadda khilaafka isku khilaafeen fii daalika markay warinayeen xadiidkaas qofka sunnada tukana oo weliba fadhi ku tukana markuu abu isxaaq isabiici uu warinayo oo rawaadda ka mid ah inay rawaadda isku khilaafeen ayuu baabkan u baab yahay yani in lagu dukan karo fadhi iyo habka uu u soo wariyey ragga ragga mxuu ahaa sanadka rijaasha mxu kitarijaasha xadiidka mar waxaa weeyaan ariiq wuxuu mariyey umu salma mar wuxuu mariyey ariiq um اlmuminiin caaisha radi allahu tacala canhuma ayuu mariyey mar abi salm ibn cabdiraxmaan ayuu meesha soo geliyey mar muusan soo gelinin marka khilaafka isaga ah sheegitaan la sheego iyo fadhiga in lagu tukada nabigeena si uu tukan jiray in la caddeeyo ayuu baabka u baab yahay marka laba shay ama laba faa'iido meesha imaamka inaad ka faa'ida u rabaa ama aan ka faa'idna dhammaanteen tan koobaad salaada sunnada in fadhi lagu tukan karo oo hadiga nabigeena ahayd sal allah alay waslem dhibna ay lahayn sidoo kale waxaa weeyaan inay waa noo imaan doonta qaybadan baa noo imaan doone salaada fadhiga lagu tukado iyo salaada taagnida lagu tukado si ay u kale fadli badan waa noo imaan doonta waa baab kale weeyaan tan labaadna in abu isxaaq isabiici uu habab kala duwan ku soo wariyey inuu ishaaruu rabaa hadduu raba u qasta inuu abu isxaaq isabiici iiraab uu ku dhacay inuu sheega inuu raba ha noqoto ama ruwaadii laftirkooda abu isxaaq habka u wariyeen inuu noo caddeeyo inuu rabo laakiin waxaa meesha biyey kama dhibcaan ah xadiidka dariiq kasta ood ku soo arooray xadiidka waa saxiix ruwaadda dhanna waa ruwaad lagu kalsoon yahay marka wax ishkaal ahaba yaraatay oo ku sugan ma jira laakiin adiga ogow in xaaladda ay abu isxaaq isabiici oo habab kala duwan ay ruwaadda ugu soo wariyeen ay isku khilaafeen habkay ugu warinayeen intaas weya nacam ya ard a ar baa tukan a a a naam naam laakiin hadda maadaama aan ku jirno qiyaam leil faradka mawtu aan ka soo gudubnay daraad a saxwa haddii macduur qofku uu yahay xadiida safina ma soo marnay horta ninkii safiinada saarnaa salli qaa'ima fain lam tastaطic faqaacida fain lam tastaطic facalى jamb waa ninka doonta saarnaa oo nabigu weydiy salى اllahu عalayhi waalihi waslm marka ishkaal weyn iyo culays badan kama jira laakiin waxaa laga hadlayaa sunnadii caadigahayd sunnadii adoon dheg ay ku xanuunaynin oy hurdo ku haynin oon daalaneen ayar insaxa tacbiir iskaga baashaari fadhiga oo taqri tartiiba tartiib aad waxaa weeyaan aad Eh, intaad aalubaqara iska ah, suurat albaqara ka bilowda aali cimraan adoo fadhiya iskaga akhrisatid aad muxuu ahaa suurat الnisaa ayaad aayar iska sujuudi haakada ishkaal ad jiro nacam ah. mhm. mhm. sunay leeda ah. see la yeeli culamo allah fatwa laydinka rabaa fatwada waxay tahay salaada cisho iyo salaada maqrib sigiisa waa dhaqankiisa ad taqaani roob xoog laa imaaday kadibna waxaan tukanay salaadii maqrib iyo cisho waan tukanay anna waxaa i dhaqan ah ama muslimiintu dhaqan ah su-aalkaa dhihi in salaada maqrib aan laba ragca tukada salaada cisho kadibna aan laba ragca tukadoo sunno ah si aan gurigii jannada aad ilaahay subxana wa tacaala u diyaariy qofka laba iyo toban ragca joogtee uusan iga baaqanin maxaan tukanaya marka saan yeeli ma labadii maqrib waan tukani labadii cishona waan tukani mise laba un lo iga filan mise maadaa salaadiiba la jamci waa iskaga tegi su-aasha waa taa ayadan filaya ah. saas meesha jawaabteeda maxay noqonaysaa culamaadle ya sheekh a a sa marka labadii baa lala imaanaya aya culama alla ya sheekh labaa kaaga <laughs> su-aasha miya sheekh haddii salaadda aad jamciso xuseen ninki de adigaaba horta sababta adigaa u ah inta badan waxa salaadaha loo jamcinaaba so adiga muxuu ahaa samadii asalaad farixaad markaa tiraha oo kadibna aad imaam axmedna uu halkan intuu gala salaada maqrib uu tukada saddex ceshihiina afar uu ka dabageeyey sunooyinkii salaada maqrib la tukan lahaa iyo cishada xaggee la see la yeli ha shee xuseen hay fadal ha kabaha qaado iska soco ha <laughs> sheekh sheekh cabdiwahaab warkiisaan qaadanayna shee cabdilwaxid warkiisa qaadanayna wuxuu yidhi salaada maqribna labadeeda ragcaan tukanayna salaada cishana labadeeda ragcaan tukanayna ah, saasuu dhahay fatwadaasaana caawa aan ku tegaynaa ilaa habeen dambe laga gaara waaya xadiidka kun lix boqol iyo iyo laba iyo kontonaad waa xadiid saxiixu bima bacdahu labadan xadiid ayagaa isku ansaxayaan saxiix isku noqonayaan saxiixu ligayrihi waxaa la yidhahda aلصaxiix lidaatihi aلصaxiixu ligayrihi alxasanu lidaatihi alxasanu ligayrihi aلضaciif soo saa mahayn aqsaamta sidaa weyaan xadiid kun lix boqol iyo laba iyo kontonaad waa xadiid saxiixu bima bacdahu qaala imam nasai alay mt abarna camr bn cali falas wa iqat xaafid qala xadaثna abi caasim الضحاك بن مkلد wy wa ثiqة ثبت عن qال وxuu yhi xdثna cمر بن أبي زائد الهمdاني wa صدوq qال xdثني أبو إسحاq السبيعي ثiqة cاabد اkhتلط عن الأسود بن يزيد النخعي ثiqة مخضرم مkثir فقيه عن cائشhaة وxuu ka wari أم المؤمiنiin رaضي الله taعالى عن أرضاها qaaلت waxay tihi cائشha ma kaana muusan ahayn rasuل rasulka al sلى الله عليه وسلم ymتanicu mid diida ama ka reebtooma min wajhi wejigayga wa huwa saa'imun isagoo sooman yacnii inuu idhunkado kama reebtoomi jirin oo soonka kama reebi jirin ay leedahay ummuna caaisha radia allahu tacala ardaha wamaa maata muusan dhibin nabigeena sal slm xataa kaana ilaa uu ka ahda aktaru salaatihi salaadiisa inteeda badan qaacidan fadhi xaala kownihi qaacidan yacnii fadhi ilaa ay salaadiisa sunnada inteeda badan ay fadhi noqoto muusan dhimanin uma intaa kadib dakarat waxay sheegtay kalimatan kalima macnaaha macneed uu yahay ila almaktuubata salaada faradka mooyane iyada fadhi ma lahan ilaa haddii cudur uu yimaado mooyane wa kaana wuxuu ahay axabu alcamali camalkan looga kalgacayl badan ilaahi nabigeena xaggii sal slem maadaama wuxuu daa'ima calayhi alinsaanu insaanka wain kaana yasiiran wax yarba ha noqote mujada marka camalka in yarba ha noqde inaad qofka joogtee ayaa nabigeena aad u jeclaan jiray sala allahu alayhi waali waslem khaalafahu waxaa khilaafay yunus ibn yaziid eh, mslim ibn abi isxaaq waa labada waa noqon karaa rawaahu can abi isxaaq ayuu ka wariyey can aswad ayuu ka wariyey can umu salamata ayuu ka wariyey isagan yuu ka wariyey caaisha ayuu ka wariyey radi allahu ta arda meesha abu isxaaq can aswad uu ka wariyey eh, yunis isna wuxuu ka wariyey can caaisha ayuu ka wariyey oo saxaabiyaddii ayuu bedelay radia allahu canhuma laakiin xadiidku wax udhimaysa ma lahan xadiidku lix boqol iyo laba iyo kontonaad waa xadiid saxiix bimaa bacdahu isna xadiid ka ayuu ku ansaxaya qaala imam nasai alay mat abarna sulaymaan ibn ibnu sulaymaan ma reebanta laamku ma reeban abarna sulaymaan ibnu salm albalki waa iqa ya salamin mise soo reeban tamam ريبا تمام بالسكون ولا بالفتح سكون مجرى صبا مكون ريبين أديك هيا خيارت أديك أنا كتاب كأنه سوي شيء يا منور ريبين كل ريبين سلمين أنكو بدأ نصر عنا مركة شاء عبد الرزاق كلي يسون نقضعه أخبرنا سليمان بن سلم البلخي واثقة قال حدثنا نضر بن شميل واثقة ثبت قال أنبأنا يونس بن أبي إسحاق السبيعي واثقة عن abi isxaaq الsabiici can aswad can umi slma qaalat waxay tihi umu slma waa xadiidka hadda u ishaarayey ki u ishaaraya kan dama maa qubida lama qiblan rasul rasulka sal slm xata kaana ilaa u ka ahaad aktaru salaatii salaadiisa inteeda badan qaalisan xaal mid fadhiyo ila almaktuba salaada la farday ilmani khaalafuu shucba shucbe iyo wa sufyaan ayaa khilaafa wa qaala waxay yidhahdeen can abi isxaaq can abi slma can umi slma bedelkii alaswad waxay geliyeen abu salm ay geliyeen ayadna waxba dhiban ma laha iyadana waa iqa labadaba waaya xadiid kun lix boqol iyo iyo afar iyo kontonaad waa xadiid صaxiixa qaala imam nas alي abarna isxaaq ismaaciil ibn mascuud aljaxdari wa iqa qala xadaثana khaalid ibn xaariث alhujaymi wa iqaة tabt can shucba waa imaamki can abi isxaaq الsabici qaala samictu waxaa maqlay abaa salmata can umi salmata ayaan ka maqlay waa ti uu had ishaarayey qaalat waxay tihi maa maata muusan dhimanin rasu sl sl xata kaana ilaa u ka had agtaro salaatii salaadiis inteeda badan qaacidan fadhi ila alfariidata salaada faradka mooyeen wa kaana wuxuu ada xabu alcamali camalkan loogu kalgacay limani ilayhi nabiga xaggii sal sl adwamahu kan la joogtay wain qalla haba yaraadee nabiga aduu marba camal samay abatahu waa riwaayad kale waati aan soo mari jirnay xadiidku lix boqol iyo shan iyo kontonaad waa xadiid saxiixa qaala imaamu nasai alay mat cabdullahi bn cabdisamed waa saduq qaala xadana yaziid yaziidkan saddex nin waa noqon karaa saddex ninba wuu noqon karaa yaziid ibnu zarayc wuu noqon karaa waa tabt wuxuu kaloo noqon karaa yaziid ibnu haaruun waa waxaa kaloo noqon karaa yaziid ibnu abi xakiim alcadani saduuq weeyaan saddexdaba waa dad xadiidkooda uu haabit yahay intan waa noqon kara waana isku abaa intan waxay ka wariyaan eh, ninka la yidhaha cabdullahi ibn cabdisamad ayaa ka wariya sufyaanna waxaa weeyaan way ka wariyaan intaba ma garatee waaya an abi isxaaq isabiici can abi salamata bn cabdiraxmaan can ummi salamata salama abdiraxman waa taqaanaan waa iqatun habtun faqiih qaalat waxay tiri umu salama um ilmuminiin radi allahu ta ardaha waladii allih baan ku dhaartay nafsii nafteed biyadii gacanta ay ku sugan tahay maa maata muusan dhimanin rasuululahi ma dhimin sal slem xataa kaana ilaa uu ka ahaada akaru salaatii salaadiisa badinkeeda qaacidan xaal iyo mid fadhiyo ila almaktuubata salaada faradka ma oyane wa kaana wuxuu aday xab lcamali camalkan loogu kalgacaylo badan ilayhi nabiga xaggi sal slm maa daawama calayhi wuxuu joogtay wainqalla haba yaraade intaas ka baxna khaalafahu cumaan ibn abi sulaymaan ayaa isna khilaafay kow farawaahu can abi salamata can caaishata ayuu ka wariyey aswad soo caaisha kama warinayn abu salama haddana caaisha ka warina ayuu soo arooriyey dhib mala asna asna waa xadiidku lix boqol iyo lix kontonaad waa xadiid saxiixa qala imam abarna alxasan ibn muxamed albaqdaadi saaxib ashaafici imam shaafici saaxib ahayn amaba uu muxuu ahaa arday u ahaa iqa can xajaaj ibn muxamed alacwar almisisi waa iqatun habt can ibn jurayj cabdilmalik ibn cabdi ibn jurayj waa iqatun habtun dlis qaala akhbaranii cuثmaan ibn abi sulayman waa iqa ana aba salamatin cabdiraxman akhbar wuxuu sheegay ana caishata radi allah ta anha akhbaratu waxay u sheegtay ana nabiya nabigana sal sl yamut muusan dhimanin xataa kaana ilaa kaadi yusalli mid tukada kaiiran in badan oo min salaatii ka mid ah wa jaalisan isagoo fadhiyo kun lix boqol iyo toddoba konton xadiiska ah waa xadiis saxiixa qaala alimaam anasai ala tl abarna abulashcaf alcijli wa axmed ibn miqdaam wa saduuq can yaziid ibn zureyc wa iqatun qaala ambana jurayri wa sacd ibnu iyaas aljurayri wa ikhtalata biaakhirihi can cabdillahi ibn shaqiiq alwaqayli wa fiihi nas qaala qultu waxaan ihi caishatu waxaan ku idhi radia allahu taala ardaha hal kaana miyuu ahday rasul rasulka sal sl yusallimi tukada wahuwa qaacidan isagoo fadhiyo qaalat waxay tii nacam ha bacdamaa xatamahu annaas dadkii markay burburiyeen kadib xatamahu annaas say u burburiyeen ya ha kaba soo qaad ragga qaar oo akhyaarta odayaasha ah iyagoo konton jir ah ee markaad saa u fiirisa ad waxba maynaysa inay jiraan toddobaatan ama siddeetan maxay tahay humuumta muslimiinta madax ka saaran culayska muslimiinta ayaa dusha ka saaran mararka qaarna tabar uma hay kadibna degdeg ayuu u gaboobi waxaa cabdimalik marwan noo yaan filaya ayaa waxaa weeyaan isagoo da'yara markiiba shagax ciro ayaa kasoo kasoo dusha ka soo baxday caanoodna inay ahayn laga yaabaa caanood waa taqaanaa sooma waatan aadkaan u jecelna laakiin in la helo aragta marka ircoodka waay leeyihiin eh, dadka waay dhihi jireen dibay u madoobataa afka marka ma madoobaanaysa ircood ya sheekh way madoobataa leya shcabdiwaab waa lagu haysa sheekh al ka yaabana lagu yiri markaas ircoodku madoobaanaysa ya <laughs> wahahida shaahidu min ahliha shan iyo labaatan asa waduu yidhi ajig ya شhan iyo toban ma madoobaanaysa shee cabdiwaahid khalaas war dambe waa dhamaaday kaas cilmi waxaan helnay dheeri ah oo weyn marka ciraa marka boobtay markiiba markaasaa warniyose wax kaayi noqdeen markaasaa wuxuu yidhi seen u ciroobaynin wa ana acridu caqlii kulla jumca caqligaygaan jumco kasta kusoo bandhigi qofku markuu hadlo mota caqligiisa la miisaami markuu qofka hadlo caqligiis waa la miisaami af aamusan waxay dhihi jireen waa dahab haddii aad iska aamusnaato oo xataa aad tahay dagool qofun caadi oo isku toosan baa lagu malaynaya mogta haddii marka aad laakiin hadasho bini aadamka basharka ilaahay wuxuu siiyey xisi iyo dareen aan inaba caadihin waa lagu miisaami qofka uu ka baqayaa marka waraansixu lagu miisaamin bal isyara dhow marka murugteeda ayaa ciraysuley xatamahu naas marka waxaa weyaan nabigeena sal sl ummadii masaalixdooda u taagay gabar foodley hoo ah yar ayaa gacanta qabsanay markaasa leda nabi allow waxaa i dulmiyey ninkaan mxuu ahaa u ahaa addoontaan u ahaa ayaa i dulmiyey kaali waxa iga soo qaba gacantay qabani waa wadi waxay geynaysaa cawaal madiina magaalada madiina meesha ugu fog ay geyni ninkii uu tagay war gabadha miskiinta maxaad saa u yeesha meesha de waxaa la gelay xaajo tukala haddana mid mida wuuu leeya nabi allow dhibkaas ay haysta halkaa ila qaba mida uu imaanay markaasuu ag istaagi dadkana waa kala war badan yahin waa taqanaa udaldalmi marka kelimo yaroo laba kale lagu sheegi lahay waxa laga yaba inay ku qaad saacad nabigeenana weligiis qof gacan qabtay oo salaama ma jiro ilaa ilaa qofka asaga aad ka daala ma daynay soo lama salaamin qofka saa ma hayo qofka intuu hayo asaga ilaa uu ka daeyo inuu gacanta ha ka yaabin wa inaka la calaa khuluqin cadiim marka daalka bal ka soo qaada marka daalkii iyo muxuu aha socodkii iyo fadhigii qofka marka wuu burburaya maanta dhan nin marka muxuu ahaa saa loo hayay oo min aلصabaax fajarkii ilaa cishihii intaas lagu dhegnay mar lasii lugaysi mar lala fadhiyi mar muxuu ahaa war loo sheegi mar wax la weydiini mar xoolo isii laleeyi mar cilmi isii laleeyi mar haakada iyo duceylle haakada waxaad garanaysaa marka habeenkii marka isagoo marka wuxuu imaanayaa burbursan marka sidii intaa dadka burburinin ka hore oy dadka culays saarin ka hore siduu u tukan jiray si ka tuwan ayuu nabiga marka u tukaday fadhi ayuu nabig bal ku tukaday sala allahu alayhi waali waslm daalka ayaana yeeli lidalika culimadu waxay ku talinayaan qofka qiyaamuleyl rabo maalintii inuu qayluulsado walow nus saaca noqoto nus saacaas wuxuu gelinaya daaqo aad u weyn waaya bacdama xatamahu الnaas xadiid kun lix boqol iyo sideed iyo kontonaad waa xadiid صaxiixa qaala aimam النasai alي mat abarna qutayba bn malik qutayba ah, eh, waxa weeyaan qutayba bin saciid ha akhbarana waxbaa naga tartiran anaga kole ana ga tartiran akhbarana sooma akhbarana qutayba bin saciid can malik ibn anas an hijra can shaab zuhri can saa ibn yaziida alkindi waa صaxaabi yar an mualib can muطalib ibn abi wadaacata waa dadkii soo islaamay saxaabada soo islaamtay berigii maka la furtay radia allahu tacaala canhu can xafsata binti cumar ibn اkhaaab radia allahu tacaala canhum qaalat waxay tihi ummuna xafsa maa raaytu maanarkan rasul rasulka sal l slm salla isagoo tugaday fii subxatihi sunnadiisa qaacidan isagoo fadhiya qadu weligii xataa kaana ilaa ka ahaada qabla wafaatihi geeridiisa ka hore bicaamin hal sana wii halkaa sana ka horreeyey weligii isagoo sunno fadhi ku tukanaa maan arkin fa wuxuu ahda nabigana sal sl muslima tukaday qaacidan xaal mid fadhiyo yaqra'u wuxuu akhrin jiray bisuurati suurada ayuu akhrin jiray fadhigaas ku akhrinaya fa kadibna tartiil ayuu ku akhrinayaa si fiican kala dhidhig xataa takuuna ilaa ka ahaata awala midka dheer min awala minha suuraddii ayada ka dheereed mid ka dheer mxu ay noqoto kaba soo qaad suurat alanfaal ayuu akhrinaya ilaa suurat suuraddii ka dheerayd oo ahayd acraaf oo kullaba jibaarmaysa weliba ka dheerayd ilaa ay ka dheeraato tartiib ayuu nabigu akhrin jiray sala allahu calayhi waaalihi wasalam marka nabigeena ala sl inu fadhiga ku tukan jiray dhibna fadhiga in lagu tukada sunnada ay lahayn ayaa xadiidka laga qaadanaya baabu fadli baabu fadli salaati alqaa'imi calaa salaati alqaacid baabu fadli salaati alqaa'imi qofka taagan salaadiisa fadliga ay ka fadli bantay uu baabkan u baab yahay calaa salaati alqaacidi qofka fadhiya salaadiisa labada salaadood mid baa taagni ku tukaday midna fadhigu ku tukaday yaa fadli badan waxaa fadli badan qofka taagnida ku tukaday xadيid kun lix boqol iyo sagaaliy kontonaad waa xadيid صaxiixa qala اimam النasي alي mt abarna cubaydالlah بn سacيid الsrksi waa iqaة habt qala xadaثna berihan waa naga hari marata cubaydillah بn سacيid abwaabtan dambe gacan laguma hay laakiin markaan dahaaro joognay iyo muxuu ahaa salaadda faradkeed aan joognay iyo aad buu u joogay laakiin ayaamahan dambe uu naga haray raximah اllah raxmata waasica qaala xadaثna yaxya bn saciid الqaطaan can sufyaan الثوري قال حدثنا منصور المعتمر عن هلال بن يساف waa iqa can abi yaxya abu yaxyahan waa ninkii alacraj axsant alacraj misdac aha almucarqib magacyo waxaad leeyahay yala inkaaran alacraj misdac almucarqib waa maqbuul maqbuul maxay u dhigantaa maxay u dhigantaa maqbuul maxay u dhigantaa ya shaki malaha lakin majhuul xaal waa majhuul xaal iyo maqbuulka waa taqriiban laba صifa oo isla can cabdillahi bni camr caas radi allahu tacala canhuma lakin xadiidku waa صaxiix muxuu ku noqday bالshawaahid wاlmutaabacaat can cabdillahi bn camr cas radi allahu ta anuma qala cbdillahi bn camr ra'aytu nabiya nabiga anaka sal sl yusallii isagoo tukada jaalisan xaal uu mid fadhiyo faqultu waxaan idhi xudidtu waxaa lii sheegay annaka adiga qulta inaad tidhi ina salaata qaacidi qofka fadhiya salaadiisa cala nisfi nis ayay ahaatay min salaati alqaa'imi qofka taagan salaadiisa alaajir tahay qofki taagnaay ayaa nis dheer oo qofka fadhiya salaadiisa waxay noqonaysaa qofka taagnaay salaadiisa nuskeeda ay noqonaysaa wa anta tusallii qaacidan adigana fadhiga ku tukanaysaa nebi allow waa la isqabsaday qaaluu hilajal haa walaakinii aniga lastu ma ihi kaaxadin mid oo minkum idinka mid oo kale ma ihi adinka idinla mihi hawlo badan shaqeeyo badan adinka ad haynaan haya oo xatamata ka mid a iyo daalki marka xadiid waad ogsoontihin oo nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam inuu sheegay qofka hadduu safro amaba uu xanuunsado amaba hurda ay la tagto ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu u qoraa camalkii uu samayn jiray isagoo muqiim ah oo caafimaad qabo qiyaamuleil aad tukan jirtay safar ayaad gashay intiyaa lagu qori qiyaamuleil aad tukan jirtay waad xanuunsatay waad istaagi weyday intiyaa lagu qori marka mashaqada noocaasa inaad ishaara nabigeena waa suuragal waxaa suuragala ah nabigeena sal slam qad ufira lahu maa taqadama min dembihi wamaa taahar waxaa suuragal ah in nabigeena sal اllahu alay slam isaga aanan cala nisfi usan ahayn oo fadhi ku tukaya iyo jiif ku tukaya iyo taagni ku tukaya ilaahay subxana wataala u simay ilan culayska saaran ina inaa sanulqi calayka qowla haqiila halka marood waxyi ku dega nabigeena sala allahu alayh waali wasalam xilliga qaboobaha dhisir ka soo baxaa sida murjaanta oo kale waa intaa la eg oo dhidid ah ayaa nabigana kasoo boodi jiray xanuunka iyo culayska ula marka dhinacaas kale loogu buuxini waxyaaba badan a yeelaan aniga isku mid ma nihin ayuu ku yidhi nabigeena sal allahu alayhi waaalihi wasalam waa yahay baabu kayfa salaatu اqaacid baabu kayfa salaati اlqaacid qofka fadhiya salaadiisa habkay tahay ama habka ay tahay caddayn la cadayo baabkan baab xadidku lix boqol iyo ko iyo lixdanaad wa xadid saxiixa fadlu salaati اlqaacid calى salaati الnaa'im الnaa'im marka kii hurday maaha almudajic mudajic wa qofkii dhinac dhulku hay xadiid kun lix boqol iyo fadlu salaati اlqaacid qof fadhi salaadiisa fadliga ka fadli badanta calى salaati الnaa'im qofka hurda calى salaati اlqaacid miya tan hore amaad joogtaa baabka hore amaad joogtaa kii hore waxuu ahaa calaa salaati alqaacid waa isleeyihi amba saasa igu dhacday soo ma jeed inaan meesha ka booday inaan meesha hoose aaday saasa igu dhacday waa yahay baabu fadli salaati alqaacidi qofka fadhi salaadiisa fadliga fadli badanta calaa salaati الnaa'imi qofka jiifa oo jiif ku tukada salaadiisa inay tan qofka fadhiya ka fadli badan yahy baabkan baab xadid kun lix boqol iyo sagaashanaad waa xadid saxiixa qala imam nas alي abarna xumayd ibn mascd albahili wa saduq can sufyaan ibnu xabiib albصri wa iqa can xusein ibn dakwan almucalim alcawdi xusein ibnu dakwan alcawdi almucalim wa iqat rubama wahim can cabdilaah ibnu buraydata ibnu xusayb alslami waa iqa saxaabiga ayaa dhalay can cimraan ibni xusein alkhusaaci abu nujayd ayaa la yihahda saxaabi ibnu saxaabi weeyaan cimraan ibn xusein radia allahu ta an ardah waa ninkas malaigta islaami jirtay kadibna isgubay inta bawaasir ay ku dhacday malagta ay salaamta ka goosatay kadibna hawshii ka tooba oo iska dhaafay iska joojiyey malagta ay usoo noqotay bawaasiir ayuu ku imtixaana radia allahu taala arda aad buu u dhibooday alkhusaaci yuu khusaaci qabaaisha sooma kala barana carbeed kuween waa naqaana kuwa carbeedna inaan kala barano sooma fiicna khaasatan kuwa wakhtiga nabigeena sal alla alay slam joogay oo nabiga iyo ayaga ay amaba dagaalku ka dhexayn jiray amaba xilfiga iyo Eh, isbaahaysiga uga dhexeyn jiray alkhusaaci marka ma taqaanaan laba qolo ayaa qolyana waxay la ahaayeen isbahaysi nabigeena sal slm qolyana waxay la ahaayeen isbahaysi reer qureysheed xilligii sulxu xudaybiya u dhacay khusaaca marka waxay ahayd qolyihii qolyihii nabigeena sal slm xilfiga la galay bani bakrna waxay ahaayeen niminka la galay xilfiga eh, quraysh ma ma la dhihi karaa maadaama iyaga la laayey oo ballantii looga baxay oy qurayshna hub ku taageertay qolyihii bani bakr arrinkaana horaan heshiiska uusan ku jirin ayadina sabab ay u noqotay in maka lagu duulo oo la qabsado inay fadli ku lahaayeen furashada maka ma la dhihi karaa ma halkaas ma waxaa laga raadin karaa maadaama raggoodii laayn laayin la laayay heshiiska uu jebiyey jibintaasna ay keentay in maka lagu furto waxyaaba la dhihi kara ka midta radia allahu canhum jamiica wixii muslim ahaa ilan qaar gaala ay lahaayeen waayahay cimraan bin xusein radi allahu taala arda qaal wuxuu yidhi saaltu waxaan weydiye annabiya nabigana sal sl ayaan wax ka weydiiyey can iladii kii yusalli tukana qaacidan xaali mid fadhiyo ama rag ha noqdo ama dumar ha noqdo qaala wuxuu yidhi man salla qofkii tukada qaa'iman isagoo taagan fa afdalu isaga ayaa fadli badan waman salla qofkii tukada qaacidan xaali mid fadhiyo falahu isaga waxa u sugnaaday nisfu ajri alqaa'im qofka taagan ajarkiisa niskiisa u sugnaaday waman salla qofkii tukada qaa'iman xaali mid jiifo falahu wuxuu le niصfu ajri alqaacidi qofka fadhiya ajarkiisa niskiis ayuu leeyahay saasuu nabigeen cadayna sala allahu alيه waslm baabu kayfa salaatu lqaacidi qofka fadhiya salaadiisa ay ahaanaysaa mi isagoo muxuu ahaa murabaca oo lagaa isdhaafsaday sida hadda aan u fadhino ama ad u fadhidaan cafwan ayuu u tukanayaa mise habkuu utukanaya ayuu baabkan ubaabay xadid kun lix boqol iyo kow i kow iyo lixdanaad waa xadiid saxiixa qaala imam nas abarna haarun ibn cabdillahi alxamaal waaiqa qaala xadaana abu daawuud alxafari abu dawuud waa cumar ibnu sacd alkufi wa iqaة caabid can xafs ibn khiyaas الnakhaci wa iqaة faqiihu tagayara qaliila biakhirihi can xumayda ibn abi xumayd awiil albصri iqaة mudlis qaar kale ayaa xumayd kale sheegeen laakiin sida raajix waa xumayd ibn abi xumayd awiil inuu yahay can cabdillahi bn shaqiiq haddaan soo marna can caaishata wuxuu ka wari um muminiin radia allahu taala ardaha qaalat waxay tir caaisha ra'aytu waxaan arka nabiya nabiga sal slam yusalli isagoo tukanaa mutarabican isagoo murabaca siduu u fadhiya axmed tabtaas hadduu murabacan u fadhiisano saasoo u tukani garateen hadduu qofku u tukada sidayna caadiga ahayd oo fadhiga marka ataxiyaadkan u fadhiisanayn u fadhiisana ka warrama ayadna dhib ma dhib ma waaya hay qaala abu cabdiraxmaan imaam nisaa marka halka soo galay qala wuxu yidhi abu cabdiraxmaan laa aclamu ma ogsooni axada qof rawaa wariyey hada xadii xadiidkan hayra abi daawuud abu daawuud alxafari hayrkii waa ninka iqada caabidka ahaa qof aanan ahayn oo wariyay ani ma ogu yidhi walaa axsibu u malaynayo hada xadii xadiidkan ilaa khaطa'an inuu gafya maan u malayna maadaama abu daawuud alxafari keligii u wariyey oo la gooni noqday inuu xadiidkan khalad yahan umalayna warkaas warkaa warjir inuusan aynaan u malayna saasuu yidhi laakiin abu daawuud waa iqatun caabid qodob qodobkaas hadduu la gooni noqdo nin iqa wa marka ishkaal ma laha qodob waa qodobkaas qodobka labaad xadiidkan waxaa soo wariyey alimaam albayhaqi ibnu khusayma abu daawuudkana waa ka wariyeen raggalna ay ka wariyeen marka meel tafarud ah ama la gooni noqosho meesha ma taalla marka alimaam anasa hadalkiisa xagga la dhigayaa biqowli xufaad baabu kayfa alqira'ati bileyl baabu kayfa alqira'ati akhrinsay ahaanaysaa bileyl habeenkii caddayn la caddeeyu baabkan u baab yahay xadiidku lix boqol iyo laba iyo lixdanaad waa xadiid saxiixa qala alimam nasa alay mt abarna shucayb ibnu yuusuf النسائي وثقة صاحب حديث قال حدثنا عبد الرحمن المهدي وإمامك عن معاوية بن صالح الحمسي وصدوق له أوهام عن عبد الله بن أبي قيس ابن قيسنا meelaa qaale ku taalla alxamsi waa iqat mukhadram qaala sa'altu caaishata ayaan weydiiyey um اlmuminiin radi allahu ta ardaha kayfa sideeba kaanat ay ahayd qiraaatu rasul rasulka arintii sal sl bileyl habeenkii suu arin jiray yajharu yajharu ma kor buu uqaadi jiray am yusiru mise waa siraysan jiray saas ayay waxaa weeyaan weydiisay ayuu weydiiyey cabdullahi ibn qays cabdullahi ibnu qays ama cabdullahi ibn abi qays labadaba waa la sheegaa qaalat waxay tihi kullu daalika intaas oo dhan qad kaana wuxuu ahaada yafcalu mid fala korna u qaadi jiray hoosna u dhigi jiray rubamaa waxaa dhici jirtay jahara inuu kor u qaado wa rubamaa asara in hoos dhiga waa dhici jirtay labadaba uu samayn jiray sala allahu calayhi waalihi wasalam adaa kugu xihanta markii habka kuu munaasabsan laakiin kollayba walaa tahjar bisalaatika walaa tukhaafit biha wabtagi bayna dalika sabiila waa tii nabigeenna lagu yidhi sala allahu calah waslm marka in dhexdhexaad ah, oo adiga aad si fiican u maqlayso oodna ku tadaburaysa ood ku raacaysani cid haddii ay kula tukan cidda ayada ay maqlayso qofka jiifa oo muxuu ahaa inuu jiifa aad lala rabo amaba mudanna aan kicinaynin qofka kula joogana muxuu ahaa amaba naftaaga aad maqashiinaysa heerkaas ayaa qurux badan oona cad weeyaan baabu fadl asiri cala in hoos loo dhigta in kor qaaditaanka ka fadli bantay uu baabkan ogaabay xadiid kun lix boqol iyo saddex iyo lixdanaad waa xadiid saxiixa qaala alimamu nasa alim tala akhbarana haaruun marka siriga uu sheegaa jahriga kor qaaditaanka aad ku dheernay taa laga yaaba allahu aclam midda laga fadli badan ilah baana ogsan xaqiiqada akhbarna haaruun ibn moxamed ibnu bakaar ibnu bilaal waa saduq qaala xadaana moxamed yacni ibnu sumeyc bitashiir addimishqi waa saduq yukhti wayudalis warumiya bilqadar dhowr cudur ayuu qabaa qaala xadaana yaziid yacni ibnu waaqid alqurashi waa iqa can kaثيir بn murat alxadrami waثiqa ana cqbat bn caamir aljuhani radi اllahu taala an arda xadaثahum wuxuu sheegay ana rasuula rasulka al sal slm qaala wuxuu yidhi ina aladii qofka yajharu biqur'aan quraan kor u qaada kaladii kii ayuu la toogay yajharu kor u qaada bisadaqat sadaqa waladii kii yusaru bilqira'ati qirada muxuu hoos u dhigana kaladii ayuu la toogay yusaru hoos u dhigta bisadaqat sadaqada laakiin sadaqada asal ahaan in hoos loo dhigayaa laakiin waxaa kaloo bannaan in tubdu sadaqaat fanicmaa hi wain tukfuha watutuha fuqara fahuwa khayr lakum sooma laakiin mararka qaar siriga waxaa ka fadli badan kor in loo qado waa markii aad uqasdaysa amaba laga rajayna in qofka uu noqdo qudwa dadka ka dambeeya o dhan ayaa marka sadaqada la bix mid adi miskiin oo kaa rafaad badan oo wax badan bixina markaad arto la soo booday adi xoogaho isku yara aadanayd marka maxaad leeda warni wase wax iga yihiin kii miskiinka hebel ahaya meesha la ordi adna m maxaanu fadhiya wuxuu ka carara maan ka carara wuxuu rabana maan raatada ayaa kugu soo dhici sooma oo lagu dayana marka baabu taswiyati alqiyaam baabu taswiyati alqiyaami istaagga simitaan la sima iyo warukuuci rukuucda la simo iyo walqiyaami istaagga bacda rukuuc rukuucda kadib la simo iyo wasujuuda sujuudda la simo iyo waljuluusi fadhiga bayna sajdateyn laba sujuud udhexey la sima fii salaati leyli ayuu baabkan u baabiya ama salaadii waa wasimanta qiradii aad akhrinaysa istaagii waa qiradii aad akhrinaysa iyo rukuucdii sujuuddii ictidaalkii wixii oo dhan inay sinaadaan oon la kala badinin iyuu baabkan ubaabi xaaladaha nabigeena uu mararka qaar sameeyey ay ka mid tahay laakiin saas uma badneen xadiidku lix boqol iyo afar iyo lixdan waa xadii saxiixa qaala alimamu nas alah tl abarna usayn ibn mansuur wa iqatu qaala xadaana cabdullahi ibn numayr alhamdani numayr mise namiir annaga waxaa noo qoran mujadan waa idiin qoran mise waa kaligayba bifatxi nuun soo idinoo qorna ah, iska hagaajiye adinka bidami waa lakin anaga kitaabkeenna aan u badannahay daar lmacaarif waa maktabat macaarif waxaa weeyaan namiir ayaa qoran cabdullahi bn numayr alhamdani waa iqatun saaxib xadiid qaala xaddaana acmash waa sulaymaan ibn hiraan alkahili alkuufi waa imaamka ataqaaneen can sacd ibni cubaydata asulami alkuufi waxaa weya waa iqa can mustawrad ibn axnaf alkuufi waa iqa can sila ibn zufar alkuufi waa iqatun jaliil can xudayfat ibn imaan wuxuu ka wariyay radi allahu tacala canhu arda qaala xudayfa salayt waxaan la tukaday maca nabi an la tukada sal sl leylatan habeen ayaan la tukaday faftataxa albaqarata suurat albaqara ayuu nabigeena ku furi sal slm faqultu waxaan idhi yarkac wuu ku rukuucaya cinda almiati aayadda boqolaad ayuu ku rukuucaya famada waa iska socday xadiidkan horu noosoo noo soo horeeyey waan dul marayna faqultu waxaan idhi yarkacu cinda almiatayn labada boqol markuu gaaro aayadda laba boqolaad ayuu ku rukuuci famada waa iska socday faqultu waxaan idhi yusallii biha fii raka hal raka ayuu baqaro ku dhammaynaa intaasaaba daruuro u ah intaas haddii aad baqaro un igu kaadiye waa khayru leeyahay famada waa iska socday faftataxa nisa suurata nisa ayuu booday wuxuu ka booday ali cimraan faqaraha dhammaanteed wuu akhriyey uma اftataxa ali cimraan ayuu muxuu furfurtay faqaraha wuu akhriyey yaqra wuu akrinaya mutarasilan iska tartiibsanaya meel deg deg ma qabo deg deg haba yaraata kuma jiro idaa mara hadduu samar biaayatin aayad oo fiiha tasbiixun subxaan اllahi in la yidhahdan mudan sabaxa subxan اllahi udhihi waidaa mara bisu'aalin haddii aayad in alla wax la weydiisto ay ku jirto aan soo marna sa'alo alla wax weydiisani waidaa marata soo mara bitacawudin meel ilaahay xumaan iyo cadaab iyo laga mangelaa iyo wixii la ah uu soo marna tacawada allow mangelaya uma kadib rakaca uu rukuuci wuxu yihi subxaana rabbiy alcadiim ayuu yidhi ayuu akhriyey rukuucdii akaanfa kaana wuxuu ahday rukuucu rukuucdiisa naxwan min qiyaamihi istaagiisa mid u dhow oo kale uma rafaca rasu mada kor qaada faqala wuxu yihi samica allahu liman xamidahu fakaana wuxuu ahaaday qiyaamuhu istaagiisa qariiba mid min rukuuci rukuucdiisa fama sajada sujuuday fajacala wuxuu yeehay wuxuu gudagalay yaquul inuu yihahda subxaana rabbiya alcla fakana wuxuu ahday sujuuduhu sujuuddiisana qariiba min rukuuci u dhoweyd salaad isku dhadhowa ma sina laakiin isku dhadhow xadid kun lix boqol iyo shan iyo lixdanaad waa xadiid saxiixa qaala laakiin alimaamka imaam anasaa'i wuxuu kala soo baxay inay sinaayeen taswiya usoo qaaday laakiin xadiidkan taswiima laga qaadanay mise lagama qaadanay naxwan waa isku wax isku dhow mil hadduu dhihi lahay nacam laakiin naxw naxw markay noqoto isaan hadda un fahamsanahay ma sinna laakiin wax isku dhawaay ahayen xadid kun lix boqol iyo shan iyo lixdanaad waa xadid saxiixa waana xadiidku u dambay insha allah tabarak taala casharka caawa qala imam mt abarana isxaaq ibn ibrahim alxandali qala anbana nadr ibnu maxamed almarwaziy saduuqni rubama wahim warumiya biirja iqa ayuu isaga lakiin baan ku sheegay mujadan qala xadaana alcalaa ibnu alkufi wa iqat rubama wahim can camr ibn murat aljamali wa iqat caabid rumiya bilirja can طalxa ibnu yaziid alanصari waqahu الnasaي bn xibaan labada nin ayaa iqe ku sheegeen can xudayfat bn yaman radi allahu tacala canhuma anahu xudayfa salla wuxuu la tukaday maca rasul lah la tukay sal slm fii ramadaan ayuu la tukaday farakaca nabigu rukuuc faqala fii rukuuci wuxuu ku yidhi subxaana rabbiy alcadiim ayuu yidhi mila maa kaana qaa'iman intuu taagnay oo kale xadiidkana markuu noqona daliil mila hadduuba yidhi marba waxa weyaan kan ayaa unoqona mar kii hore daliil aad uga noqona imaamka an amat lah uma kadib jalas u fariis yqul wuxu rabbi kfir eh, lii rabbi kfir lii ayuu leeyahy mila maa kaana qaa'iman intuu taagnay oo kale uma sajada wuu sujuuday faqala wuxu yhi subxaana rabbiy alacla ayuu yidhi mila maa kaana qaaiman intuu taagnay oo kale xadiidka marka daliilka imaamku noqona mujadan kan dambe weyaan kii hore daliil uma ahan ama inuu noqonina laga yaaba cafwan famaa sallaa muusan tukanin ilaa arba rakcatin afar rakca mooyane xataa jaءa bilaalu ilaa ugu yimaad ila aroortii laga gaaro qala abu cabdirama wuxuu yidhahda hada alxadiidu cindii mursal xadiidka waa mursal mursalkii aad taqaanin maahan mursal ka duwan wa alxa ibnu yaziida ninka alxa ibnu yaziid loo yaqaano laa aclamu ma ogsanin samica inuu ka maqli mixudayf inuu ka maqli shay inuu ka maqli ma ogi wa kayru lcalaa calaa ibnu lmusayib oo muxuu ahaa ninka la yidhaahdo alxa wax ka wariyey qaala wuxuu yidhi fi xadiidi can alxa can rajulin can xudayfa oo ninka la yidhahdo xudayfa iyo ninka la yidhaahdo alxa dhexdooda wuxuu geli nin ayuu geliyey sidaa darteed marka mursalkana annaga maxau naqaanay taabiciga wuxuu nabiga kor ugu qaada ayaan jirnay munqaic ayuu ka habooy inuu marka yidhahdo laakiin tajawuzan ayuu mursal iskaga yiri xadiidka laakiin ninka dhexda ku jira waa nin la yaqaano waa sila ibnu zufar sila ibnu zufar weeyaan waa nin iqa ah marka ishkaal iyo culays meesha ma yeello weeyaan hada wallahu aclam wsala allah waslm ala abdi rasuuli mustafa